بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التعارض بين الأدلة أدلة مركي اسم عارضيس أما إسكهر تماده أيو الشيخ هالكن إنه شيء التعارض بين الأدلة adiladii adiladiioo ismucaaradaysay sheekhu fasalkan tacaarudka wuxuu ku sheegay fasalka naasikha iyo mansuukha debedii wuxuu ugu sheegay naasikha iyo mansuukha debedii naasikha iyo mansuukha waxaa la helaa taariikhdooda markii la helay unbaa naasikh la heli karaa ka dambeeyey iyo ka horreeyey markii la ogaado unbaa naasikh iyo mansuukh la ogaan karaa kolka ka dambeeyey baa nasakhaya ka horreeye ayuu nasakhaya ka dambeeyey saasaa naasik iyo mansuuq haddii la kala garan waayo labada nas ee iska hor yimid xasba daahir kooga horeeya ama kooga dambeeya taariikhda haddii la waayo markaasaa la odhanaya tacaarud baa jira ataaarud bayna aladila waa adilada oo ismucaaradaysa oo iska hor timaad oo kani uu yidhaah waxaasi wuu jiraa kaasina uu yidhaahda ma jiro waxaa la ogaaday haddaba shayga tacaarudka loo yaqaanaa asal ahaan ma dhaco taaarud horta asal ahaan ma jiro laakiin xagga muuqaalka daahirka ah ayaa wax tacaarud la moodaa ayuu dhacaya laakiin xaqiiqada tacaarud ma jiro tacaarud xaqiiqa oo aayaad iska hor yimid ma jiraan ilaahay qowlkiisu dhinac qurun buu wada socdaa ilaahay unbuuna ka soo wada fulay rasuulka sala allahu calayhi wasalam axaadiistiisuna waa saas oo kalun tacaarudku dhinacyo kala duwan uu u imanayaa ma jiro laakiin inaga fahankeenna iyo sida daahirka inoo muuqata ayaa la moodaa tacaarud inuu dhacay waxay culimadu yidhaahdeen tacaarudku wuxuu dhex dhici karaa aayadaha dhexdooda iyo axaadiista dhexdooda iyo laba kala duwan oo midina aayada midina xadiida waa imisa saddex laba aayadoodood moodo inay ismucaaradaynayaan waa kow laba xadiisood moodo inay iska hor imanayaanay ismucaaradaynayaan waa laba aayad iyo xadiis aad moodaysa inay ismucaaradaynayaan ay iska hor imanayaan waa saddex imisaynu halkaa ku haynaa saddex baynu haynaa sow maaha tacaarudku xasba daahi horta saddexdaas u dhacaa saddexdaa kolkaa waxaa loo kala qaadayaa labadan shay ee ismucaaradeeya inay caaman yihiin laba caam ah iyo inay labada shay ee ismucaaradeeyey khaasan yihiin laba khaas ah iyo inay labada shay ee ismucaaradeeyey midna uu yahay cumuum min wejin ka kalena uu yahay cumuum min wajin aakhar wa khusuus min wajin imise halkaasi inay noo noqonaysaa waa cumuum min wejin iyo khusuus min wejin afar bay noo noqonaysaa sow maaha aduu saddex un ka soo qaad caamayn iyo khaasayn iyo inuu kana wejiga caam la noqdo weji kalena khaas ka kalena wejina caam weji kalena khaas saddex saddex saddex ku dhufo markaa saddex saddex ku sagaalkaas ayaa horta meesha inoogu sheegan sagaalkaa qodob ayaa inoo sheegan bal aan eegna sheekheenu siduu uga hadla markaa tacaarudka waxaa loo yaqaan luqada masderka ficilka tafaacala tafaacala ma garanaynaa culimo tafaacala waa ficilkii shanta xaraf ka koobnaa sow maaha ee labada xaraf saa'idka ah ta'di alifku tacaarada masderkeega qabla la godaa ficil kasto ta'si to saxiixul aakhirka masderkiisa qabla baa la godaa tacallama hadaan ku dhaha masderka keen qablaakhirkood godaa ismi buu ka dhigaya albuu qaadan karayo waa tagwiinin kartaa tacalama masderkeega qablaakhirkun god tacaluman atacalum tacaarada qablaakhirkun god markaad doonayso inuu masder kuu noqdo iyo ismi tacaarudan atacaarud waa ka al lagu darsada ilan waa ismi waa masdere atacaarudu tacaarudkii bayna aladilati adilada dhexdooda dhacayay waa xasba daahir haddaba tacaarudku waa masderka ficilka tacaarada tacaarada masderkeegii weye isilaaxana tacaarud waxaa loo yaqaanaa taqaabulu daliilayni bixayu yukhaalifu axaduhumaa alaakhara waa taqaabulu daliilayn laba daliil oo isqaabilo iska hor yimaad bixayu sibay iskaga hor imanayaan yukhaalifu axaduhumaa midkood uu khilaafayo alaakhara ka kale mid midka kale toosu khilaafaya maxaa lo odhanayaa markaa labadaa daliil ee midkani aad mooddo inuu midka kale toosu khilaafayo tacaarud baa la odhanaya daliil baa inoo sheegaya ama aayad ama xadiid baa inoo sheegaya shaygani inuu bannaan yahay aayad kale ama xadiid kalena wuxuu sheegayaa inuuna bannaan inuu mamnuuc yahay markaasaa la odhanayaa meeshan tacaarud baa ka jira ama mucaaradaa jirta idaa tacaarada markay iskhilaafaan ama ay iska hor yimaadiin nudqaani laba daliil oo manduuq ah nudqaan waxaa loo yaqaanaa aayadda iyo xadiidka nudqaani laba daliil oo manduuq ah aayad iyo xadiid falaa yakhluu kama madhnaanayo imaa an yakuuna inay yihiin caamayni laba caam ah labaduba waa caam ow khaasayni laba khaas ah labaduba waa khaas ow axaduhumaa caaman midi waa caam muطlaq ah walaakharu ka kalena khaasan mutlaqan waa khaas ow kullu waaxidin minhumaa ama mid kaste oo labadoodii ka tirsani caaman min wejin dhinac buu caam ka yahay wa khaasan min sagaalka aan ka dhignay labiyo buu sheekhu ka dhigay xabaddaa inuu ka aamusay baanu haystay labiyo buu ka dhigay u dhammaystirayba u fiirso idaa tacaarada nudqaan waa maxay baynu nudqaan ereyga nudqaan waa maxay waa laba daliil waxa weey waa aayad iyo xadiis halka imisa ka soo baxaya nudqaanka saddex baa ka soo baxaya aayad aayad khilaafta xasba daahir xadiis xadiis khilaafa xasba daahir laba kala duwan oo iskhilaafa aayad iyo xadiis iskhilaafa waa imisa hadaba nudqaan idaa tacaarada nudqaan waa imisa saddex sow maaha labadan iskhilaafaya inay labaduba caam isla yihiin ima an yakuuna caamayn labaduba inay caam yihiin sow kow maaha iyo labaduba inay khaas yihiin sow laba ma aha iyo inuu midna caam yahay midna khaas yahay inuu midna caam yahay midna khaas yahay kaa hadaba khaaska noqonaya caamka noqonayo ka saddexaad ah waa saddex iyo inuu mid kastaa dhinac caam ku yahay mid kastaana dhinac kale mid kastaana dhinac kale khaas ku yahay waa imisa imise weeye culimo afar afar taasaa lagu dhufanayaa saddexdii hore afar saddex ku dhufo labiyo toban weeyi axkaamta halkan lagu baaraya culimada qaarkoodna waxay idhaahdeen may sidaa ma ahe waa shan iyo toban axkaamta la baaraya oo shan iyo tobanka waxay ka dhigeen kan afarta ah sow maynaan odhan axaduhumaa caaman walaakharu khaasan caamanka ka caamkaa ah mar aayad noqonaya ka khaaskiihiina wuxuu noqonayaa ayo xadiid haddana waa la isdaba marinayaa oo ka caamka ah xadiid noqonaya ka khaaskiihina aayad buu noqonayaa halkaasay laba ka dhigeen aduu labiyo tobankaasaa rasmiya markay iska hor yimaadiin maxaa la yeeli idaa tacaarada markay iska hor yimaadiin nudqaani laba laba daliil oo manduuq ah falaa yakhluu kama madhnaanayo meeshaasi imaa an yakuuna inay yihiin nudqaan caamayni laba caam ah ow khaasayni laba khaas ah caamkiiyo khaaska waan soo dhiganay waa la kala garanayaa ow axaduhumaa midkoodna caaman caam walaakharu ka kalena khaasan khaas كل kullu waaxidin ama mid kastaa ow kullu waaxidin minhumaa mid kastoo iyaga ka tirsani caaman min wejin dhinac buu caam ka noqon wa khaasan min wejin dhinac kalena khaas buu ka noqon soo afar ma aha hadday laba daliiloo caam ihi iskhilaafaan maxaa la yeeli laba caam fain kaanaa haday yihiin labada daliil caamayni kuwa caam ah laba daliil oo caam ah markay iskhilaafaan wa amkana uu suurtagal noqdo aljamcu baynahuma in la jamciyaa jumica waa la jamcin nasakhii meel baa layska dhigi tarjiixii meel baa layska dhigi hadday suurtagal tahay in la jamciyaa jumica buu ku yidhi waa la jamcin ha la jamciyo labadaa daliil jamaca waxaa loo qaatay labada daliilba waa lagu camal falayaa kol haddii labada daliilba lagu camal falayo wax alla wax dhib ah oo arinkaasi uu keenayaa ma jirto ee labada daliilba hala qaato waa la jamcini maxaa ka mid a ah haddaba kioo labadii daliil ay caam yihiin labada daliilba lagu camal falayo oo la jamciyey xadiid muslimka ku qoran xadiis muslimka ku yaal waa xadiis ibnu cabaas rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam إذا دبغ الإهاب فقد طهر بلو فيرسي حديث كان مسلم كان حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر هرق هدي لمجديو ظاهر بو نقنيا هرق الله هرق لمجدي مجدين تما لا غرانيا مجدين iyo xoolin ba isku mid ah ama magdin dhe ama xoolin dhe haddii haraga la xooliyo ama la magdiyo daahir buu noqonayaa haddaba waa maxay talow haraga megdinta ama xoorinta daahirka ku noqonaya waa sidee waxa weeye lax baa kaa baktiday ama hal baa kaa baktiday hal hadday kaa baktido hashaa baktiday harageegii miyaad intifaacsan dee mahad intuu haragga waa nijaas hasha hilibkeegii waa nijaas maraqeegii waa nijaas dhuuxeegii waa nijaas xaydheedii kuriskeegii so wii waa bakti dee sow ma aha waad ka tegeysaa laakiin haragii ma arkaysaa haragii isagoo nijaas ahaa ayuu daahir inoo noqonayaa marka la megdiyo waxaa la samaynayaa hashaa haragga waa laga saarayaa haragga marka laga saaro hashaa haraggii ma laga saaray mar alla marka hashaa haragga laga saaro ayaa haraggii ilan wuxuu wataa dhogor wuxuu wataa hilib yaroo dhinac kaga lifaaqan baruur yar buu wataa waxaasaa la doonaya in laga laga caadi laga dhigo oo haddii haragga biyo lagu tuuro iyuuna waxba noqonin mare biyo ku dhacday oo kalun waa inuu noqdaa sidan maradu u laalaabmaya idiin yaroo cas noqonaya masallay soomaalidu odhan jirtay marka haragga la xoodhiyo maxay odhan jireen sijaayad bay ka dhigan jireen sijaayad sijaayad wadaadadu ay ku tukadaan oo masalla oo degta la saaro sida cimaamada loo laalaabto ayuu noqon jiray waa bahal yaroo cas oo quruxda aad la buu noqonaya haragnimadiiba wuu ka baxayaa kolka hadduu roob kaaga da'o ma inuu kaa yar adkaadood adayg inaad ka baqdo mise wax kalu ka noqona wax kalu ka noqonayaa ma jiro uri maayo dhiman maayo waxba noqon maayo eeg intii dheeraadka ahayd oo dhan baa laga qaadaya magdin baa la yidhaha marka ama xoorin baa la yidhaahdaa xoorin waxyaabaa loo isticmaalaayo fuduulaadkaasoo dhan lagaga wax guba ayaa jiro lagu daadiyo sidan milixda oo kale gubayo lagu daadinayo laga hoolayo haraggii baa oo dhan laga hooli Eh, wixii urayey oo dhan ama hilibka raacsanaayo dhan baa laga ooli intii haragga baa soo hadhi haraggii baktiga ee nijaasta ahaa mar alla markaa la hoolo daahir buu noqonaya bimacnaa mutanajis baa loo jeedaa mutanajis buu noqonaya mutanajis buu noqonaya macnaheegu waa maxay wax biyuhu daahiri karayaan buu noqonaya aayarun markaa biyaha lagu maydhi dhag waa la maydhi oo aad ku tukanaysaaba waa wac laakiin adoon magdinin oon xoorinin haraggaasi waa bakti haddaad badda geyso badda ku soo maydho waa bakti maxaar baa daahir noqoni xaar haddii la maydho cunto la cuno miyaad ka dhigan waa maya laakiin isaga kaasi haddaad megdiso mutanajis buu isku bedeli mutanajis markuu isku bedelana mutanajisku dee waa shay iska daahira sidiisa nijaase aan ahayn laakiin nijaase adka biyo ay ku daahiri karaan haddaba idaa dubiqa alihaabu faqad ahura haragga haddii la megdiyo daahir buu noqonaya bal hadda u fiirso xadiiska muslimka ku qoran waa caam xadiidkani culima siyaqul cumuumka waynu naqaanaye siyaqul cumuumka miyuuna ku jirin mufrad alwataa maxaa siyaqul cumuumka ku jiray mufrad alwataa muxuu ahaa min siya min alfaad alcumuum saw idaa dubiga alihaabu ereyga alihaab baynu haynaa haddaba idaa dubiga alihaabu haddii haddii haragga la megdiyo oo la xooriyo faqad dahura daahir buu noqday xadiidkaasi harag alla haraga la xooriyaaba daahir inuu yahay buu kuu sheegay maa sha allah asxaabu sunanka isla xadiidkan waxay soo saareen kiyo rasuulku ku leh bal haddeeg asxaabu sunanku siday usoo saareen ayumaa ihaabin dubiga faqad ahura asxaabu sunankuna riwaayadanay ku wariyeen ayumaa ihaabin dubiga faqad ahura harag alla haraga la xooriyo ee la megdiyaa faqad ahura yaa yaa a siyaq ulcumuumka iyaa ka mid a ereyga ayu ihimuuna min alfaadi lcumuum ahayn eg mar kasta waa inaad nasku waa caam marka lagu yidhaah waa inaad fahmi karaysaa halkuu caam ka yahay ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura harag alla haragga la magdiyo war daahir buu ku noqday haddaba waraaba libaax haddaan soo qabsano ka waran libaax ama shabeel haragiisa aynu magdisano harag alla haragga la magdiyaaba waa daahir qisad yar baad soo qabsatay haraggii baad ka saartay markay dhimatay baktigeegii haddaad magdiso ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura hal baad soo qabsatay lax baad soo qabsatay ribaad soo qabsatay waraabaad soo qabsatay baktiya ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura waad ila socotaa waa min siya min alfaadi alcumuum baynu haynaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura ama idaa dubiga alihaabu faqad ahura doofaar baad soo qabsatay doofaar baktiyey haraggii baad ka saartay ay haye dee cumuumkan way iska soo gelayaan kolkaa waxaynu arki doonaa madhabka shaaficiyada doofaarka iyo ayga way diideen doofaarka iyo ayga way diideen oo waxay yidhaahdeen iyagu weligood daahir ma noqdaan shaaficiyada su-aal baa la weydiiyey labadan xadiis waa caam eh bal wixii ka saaray noo sheega ilan eh, soo alfaad alcumuum baynu garanaynaa labadan xadiid waa caam ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura idaa dubiqa alihaabu faqad ahura eegada alfaadan cumuumkaa macal aygii macal doofaarkii macal wax alla waxaasoo dhan haddii dee haragunbuu rasuulku yidhi haraggii la megdiyaaba waa daahir iska qaata sidaa darteed iminka dee dhar badanoo iminka ay laga doofaar laga sameeya ayna soo galaan ee dee aynu nino dhaxantaa laga xidhaa iyo waa dhar shitawiya ay yidhaahdiin waxaa laga sameeyaa maxay harag doofaar bay inooga soo sameeyaan kolkaa haddaba haddaynu nidhaa doofaarkii waa nijaas haragiisiina marnaba dee daahir noqon maayo iyo aygii dee jaakeedadanan xidhanahay iyo waxyaabahana ay ka samaysan yihiin salaada ku tukanayno waa halisteeda haddii dabqigii aad qaadan weydo runtii waa khatarteedii weeye haddaba eeg labadaa xadiian hadda haynaa labadaa xadiian hadda hayno bal hadda aaday la socda culimo labada xadiisow mayna sheegin harag oo la xooriyaa inuu maxay noqonayo inuu daahir noqonayo xadiis kale ayaa jira xadiiskaa kalena bal hadda culima aynu eegno xadiiska kale rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu rasuulku yidhi laa tantaficuu min almaytati biihaabin walaa casabin laa tantaficuu war ha intifaacsanina min almaytati baktiga xaggiisa biihaabin haraguu leeyahay walaa casabin iyo seeda u leeyahay toona war haddii uu wax kaa baktiyo lax baa kaa baktiday ribaa kaa baktiday sac baa kaa baktiyey hal baa kaa baktiday libaax baa kaa baktiyey libaaxa lama yeelan karaba dee libaaxa lama yeelan karaba ikhtisaasunbaa unbaa jire ayiga iyo libaax iyo ma la yeelan karaa lama yeelo ikhtisaas baa jira wax ikhtisaas la yidhaah baa jira ikhtisaas waxoogaa khaas waa lagu ilaalinayaayo ha hebel hebel baa ku xaqle baa la odhan karaaye laakiin hebel bahale may lama milkiga mu gala horta waxaa jira culimo ikhtisaas baa jira haddaba haddii uu neef kaa baktiyo rasuulku xadiidkan kale wuxuu yidhi laa tantaficuu min almaytati biihaabin walaa casabin haddaba culimo halkee cumuumka xadiidkan kalena waa caam e halkee caama min almaytati ka warrama waa mufrad maxay lagu daray mufradka asha wataa miyuuna caam ahayn mayd alla maydkaad aragto haddaba biihaabintuna waxaa caam ka sii dhiga haraganina harag walba waxa ka dhigaya maxaynu haynay nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum kolkaa harag alla haraga mayd alla maydkaa doonta ka soo go-a rasuulku ha intifaacsanina buu xadiidkana ku yidhi sala allahu calayh wasalam waa laba nas oo labaduba caam ah oo labaduba iska hor imanaya weeye haddaba labadaa nas markii xasba daahir mid uu ku yidhi haragga la megdiyaa waa daahir midna uu ku yidhi harag meydka laa haraggiisa aadan intifaacsan karaynin walaa wax kale maxaynu maxaa la yeelayaa waxa suurtagala in la jamciyo in la jamciyaa waa suurtagal si labada xadiidba loogu camal falo dee waynu jamcin maxaa lagu jamcinayaa labadaa xadiid waxaa lagu jamcinayaa waxaa la odhanayaa haragga intaan la megdinin magiciisa maxaa la yidhaha haragga intaana la megdinin intaan la xoorinin maxaa la yidhaahdaa haragga magacan ihaaba waa intaanan la xoorinin haddii la xooriyo oo masallo yar laga dhigtana muxuu isku bedelaa waxaa la yidhaha ama shanun baa la yidhaahdaa ama qirbatun oo qarbadka kaynu nidhaa ah shanun iyo qirbatun baa la yidhaahdaa xilliga la xooriyo muxuu noqdaa shanun ama qirba buu isku bedelaya inta aan la xoorinna waa maxay waa ihaab haddaba xadiiskan inoo sheegayo inaan meydka la intifaacsanaynin waa markaan la xoorinin waayo rasuulku wuxuu yidhi laa tantaficuu min almaytati biihaabin ihaabku waa la xoorin sow maaha ihaabku la xoorin haddaba xadiidkaa ah, rasuulka ee caamka ah harag aan la megdinin baynu ka dhigi kalainoo diidayo isagoo la megdinin inag in haddaad badegeliso xataa nijaasunbuu ahaanayaa ila waan la megdinine shay xiriifaan loo isticmaalin xadiidkan kale idaa dubiqa alihaabu ana waxaa laga dhigayaa intii la megdiyey kadib markaasuu daahir noqonaya oo sawka labada xadiidba rasuulku ihaabuu yidhi ihaab ha yidhaahde eh, kan waxa la raaciyey dubiqa dubiqa markuu qarbad noqdo ama shani noqdo dubiqa kay la socoto waa marka la megdiyey inuu odhanaynaa ka ayna dubiqa la soconinna waa intaan la megdinin baynu odhanaynaa xadiidkaas labada xadiid labadiiba saasaa lagu jamciyey labadaba waynu ku camal falaynaa markaa labadii xadiiba waynu ku camal falayna mid la tuuray ama mid la reebay ama mid camal fal la'aan laga dhigay ma jiro labada xadiis sheekha sulul salaamka qoray wuxuu yidhi jamcan markuu ka hadlayay waa si wanaagsan baa loo jamciyey alla ilahi waa jamc wanaagsan ayuu yidhi waad aragtaa markaa hadduu jamcu suurtagel yahay culima waa la jamcin wuxuu yidhi fain kaana hadday yihiin labada nas caamayni laba caam ah hadday yihiin oo wa amkana uu suuroobayo aljamcu jamcin baynahumaa dhexdooda la jamciyaa jumica waa la jamcini waa sida labadii xadiideen hadda maraynay ayuma ihaabin dubiqa faqad ahura ama idaa dubiqa alihaabu faqad ahura iyo xadiidkii kale ahaa laa tantaficu min almeytati biihaabin walaa bicasabin walaa casabin waa la aljamcu baynahumaa in la jamciyaa haddayna suurtagal ahayn yutawaqafu fiihimaa waa laga joogsan labada midna lagu camal fali maayo horta ha laga joogsado goormaan altawaquf la samayn in lam yuclam haddaan la geranayn ataariikhu taariikhda labadani siday u kala horreeyeen haddaan la garanaynin ha laga tawaqufo fa in culima taariikhu taariikhdooda haddii la ogaado oo siday u kala horreeyeen labada nas la helayo fa waa la nasakhi almutaqadimu naska hore ayaa la nasakhi bilmutaakhiri ka mutaakhirka ah ee dambeeyey ayaa lagu nasakhi ka hore iyo ka dambe ha laysku nasakho baynu odhan oo maxaa ka mid a talo laba kala dambeeyey oo la ogyo laysku nasakhayo aayad qur'aan oo suuratu lbaqara aayadda boqol iyo afar iyo siddeetan ilaahay wuxuu ku yidhi faman tadawaca khayran fahuwa khayru lah wa khayru lakum faman tadawuca ninka tadawuc la yimaada iyo sunna falasho khayran khayr ninka khayr la baxa fa huwa khayrun lahu khayr bay u tahay wa an tasuumuu inaad soontiin baana khayrun lakum idiin khayr badan aayaddu waxay ka hadlaysaa labadeeda juz inaad soonka iska daysid oo tadawuc la timaadid sadaqo aad la baxdid inaad masaakiin quudisid iyo inaad soonto labadaasaa lagu doorgeliyey labadaba way ku faman tadawaca khayran fahuwa khayru lah wa an tasumuu khayru lakum yaana sii khayr badan baa la yidhi labada dariiq yaa khayr badan soonka ayaa khayr badan baa la yidhi aayaddaasi waxay inoo faa'iideyneysaa in layna doorgeliyo inaan soonno iyo inaan quudinno aayad ka dambaysay baa jirta aayaddaasi soo afar iyo siddeetan maahayn boqol afar iyo sidee afar iyo siddeetan aayadda boqol iyo shan iyo siddeetan ee suuratulbaqara ayuu ilaahay ku yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu faman shahida ninka goobjoog ah minkum kiyo idinka muslimiinay idinka tirsan ashahra bisha ramadaan ninka xaadir u ahaadaa falyasumhu ha soomo aayaddan falyasumhu waa amar ilan laamulamar baa la geliyey alamru lmutlaq maxaynu odhan jirnay yaqtadi lwujuub waa musaafirka iyo ka buka iyo ayaa iyaga laga tegayaa oo de iyagana aqalahoogiibaa waajib ku noqonaya haddaba aayadani waxay ka dambaysay aayadda hore waxaa lagu garanayaa aayaddan faman shahida minkum shahra falyasumuu inay dambaysay salamatu bnu akwac nin la odhan jiray saxaabiga ayaa hadalkiisa loo deliishaday wuxuu yidhi markay soo degtay waa cala aladiina yudiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin ka doonaana wuu quudin jiray oo fidyu biin wuu afuri jiray fidyu bixin jiray ka doonaana wuu iska soomi jiray ilaayay nasakda buu yidhi aayaddaa aayadda ka dambayse aayaddan ah faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu taariikhdii baa la hayaa aayadana ka dambeysay kolka hadii taariikhda la helo labada aayadood ama labada xadiid eedmoodaysa inay iska hor imanayaan ka dambeeyay baad qaadanaysaa ka horeeyana mansuukh baad ka dhigaysaa wahaakada labada nas ee caameynka isla ah afar baynu hadda halkaa kaga baxnay afar baan ka baxnay labadaana see caamaynka iska la jamcin karaya laba aayadoodna way noqon karaan laba xadiidna way noqon karaan soo laba ma aha haddaan la jamcin karaynoo taariikhdooda la ogaadana laba maxaan ku idhaha aayadoodna way noqoni laba xadiidna way noqon oo laysku nasakhayo laba aayadood iyo laba xadiid maxaynu haynaa markaa iyagoo laba aayadood laba xadiid afar sow ma hayno iyagoo kala duwanna dee iskaga geyso iyagoo kala duwan sow shan ma haysid tawaqufkiina u geyso iyagoo laga tawaqufayo taariikhdoodii la garan waayey wain lam yumkin hadduuna suurtoobayn aljamcu baynahumaa in la jamciyaa yutawaqafu fiihimaa dhexdooda tawaquf baa lagu samayn in lam yuclam haddaan la garanayn ataariikhu taariikhda fain culima taariikhu taariikhda haddii la garto fa yunsakhu waa la nasakhi almutaqadimu ka horeeya ayaa bilmutaakhiri ka dambeeya lagu nasakhi wakadaa kan waxaa lamida in kaanaa hadday yihiin khaasayni laba khaas ah haddii ay yihiin laba khaas ah haddii ay yihiin saasoo kalun baa laga yeelaya haddaba culimo markaa tawaqufka la sameeyo maxaynu samayn khaasaynkan intaynaan gaadhin caamkii caamaynka markay ahaayeen hadduu jamcu suurtogeliya hala jamciyo laba xadiid baynu kusoo tusaalaynay soo maaha ayuma ihaabin haddii jamcu suurtogeli keli uu suurtogel noqon waayo taariikhda haddii la helo ha laysku nasakho maxaynu ku tusaalaynay taarikhda marka le laysku nasakhayo laba aayadood baan ku tusaalaynay haddii hadaba taariikhdii la waayo ha laga tawaqufo ilaa inta la helayo eeg shay murajix ah oo labada nas midkood lagu doorto murajix waa in la helaa murajixaad way badan yihiin mararka qaar matniga ayaa murajixaad yeesha mararka qaar sanadka ayaa murajixaad yeesha mararka qaar macnaha si guud murajix looga dhex raadiyaa haddiba hadii inta murajix shay lagu rajaxo ilaa inta la helayo labadaa nas lagu camal fali maayo waa laga tawaqufaya culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen ka naaqilka ah la qaato naqliga laftiisa murajixa bay yidhaahdeen labada nas ee iska hor yimid ee la jamcin kari waayey taariikhdoodana la garan waayo laysku nasakhi kari waayey hadduu midi baraa'ada kaa naqlinayo midina baraa'ada kuu sugayo ka naaqilka ee baraa'ada kaa naqlinaya hala qaata bay yidhaahdeen bal haddaan eegno murajix sida loo helayo rasuulka waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiid inuu ku yidhi xadiidka tirmidi iyo ayaa soo saaray nase iyaa soo saaray xadiidka tirmidiga rasuulku wuxuu ku leeyahay man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada'a qofku hadduu taabto cawradiisa cawradiibuu taabtay ninkiiba xubinkiisii taabtay ama gabadhiibaaba istaabatay man masa dakarahu qofka dakarkiisa taabtaa falaa yusallii yuuna tukan xataa yatawada'a ilaa intuu ka weysiisanayo haddaad xubinkaa taabato ilaa intaad ka weysaysanayso tukan maysid xadiidkaasi muxuu inoo tilmaamay markaa xadiidkaasi haddaad xubinkaaga taabato in weysadu kaa jabaysu tilmaamaya soo caynkaa ma aha waana caam oo talow caamka xaggeen ka keennay ereyga man ah ka warrama man alfaadulcumuuma ku soo dhigannay hadda culima laysma qasbo waxaad soo dhigateen ma yahay man man masa dakarahu qofka dakarkiisa taabtaa falaa yusallii yuuna tukanin xataa yatawadaa ilaa intuu ka weysaysanayo waa nas caam ah oo tilmaamaya qofku inuu weysaysanayo eh, hadduu xubinkiisa taabto xadiiu qays xadiid kale ayaa rasuulka la weydiiyey can irajuli yamasu dakarahu acalayhi lwudu qofka xubinkiisa taabtaa rasuulkii ilaahayow ma leeyahay weyse lagu leeyahay su-aasha la weydiiyey rasuulka u fiirsada su'ila can irajuli can irajuli war ka warrama can irajuli عن الرجل من سياق من الفاظ العموم ما هارتا عن الرجل ويمس ذكره نين الله نينك خبنكيسا ترنكا تابتا ويسبا لغو ليهي hadda hebel hadii la oran lahaa masaladaasi baab gaar ay naga noqon lahay hebelkani haduu istaabto mu weysaysan hadii rasuulka la oran lahaa waxa la oran xukunka caam lagama dhigeen aarna si kale ninka uu weysaystay loo jeedaa baa la oran lahaa hadda waa caani rajul yamasu nin alla ninka xubinkiisa tarabka taarta nebi maxamed weysema lagu leeyahay baa rasuulka la weydiiyey sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa inamaa huwa bidcatun minka maya war waa xubin yaroo adiga kaa tirsan haddaad dabarkaaga taabato maad weysaysataa haddaad wejigaaga taabato maad weysaysataa haddaad fartaada taabato maad weys waa xubin jidhkaaga ahy uga weysaysan labadaa nas ma arkaynaa hada inay toos lamoodo moodo xasba labada xadiidba tirmidiga way ku qoran yihiin labada xadiidba tirmidiga way ku qoran yihiin oo tirmidigu wuu soo saaray haddaba labadan xadiid ee la moodo xasba daahir inay ismucaaradaynayaan labaduba waa caam lama jamcin karo maxaynu ku jamcini lama ragga qaarkood hadda jamaca way isku dayeen muxadisiinta qaar way isku dayeen oo waxay yidhaahdeen waraynu jamac isticmaalno oo ninku hadduu dareen u taabtay haddii waxa la yidhaahdo maya maxaynu waa xasba daahir mutacaaridan wey xadiidka hore inaan weysadu waajib tahay buu sheegayaa xadiidka dambena weysadu inayna jirin buu sheegayaa oon laga weysaysanaynin ka hore ayaa haddaba la rajaxaya in laga weysaysanayo ayaa la rajaxi sababta haddaba loo rajaxayaa waa maxay sababta loo rajaxayo horta kow alcamalu bihi axwad eeg axwad kelmadda alcamalu bihi axwad waa qadiyad muhiim ah wey muhiim ah soomaalidu way ka hadleen hadda soomaadan maqal soomaalidu inay yidhaahdeen war xumada samada iyo xumafaalee maxay yidhahdeen soomaalidu xumada iyo he xumada iyo samafaalee samada iyo xumafaalee bay yidhahdeen maxay u jeedaan samada iyo xumafaalee markay leeyihiin samuhu waxbaba kuma yeele ama waa colay waa nabaday haddii la yidhaha maxay soomaalidu yidhahdeen maxay qaado waa colay waa nabaday haddii labada hadalba lagu yidhaha maxay qaado bay yidhahdeen waa conayda eeg waa axwad alcamalu bihi axwad war haddaad caawa iska soo jeedo ama qorigaaga aad qaadato dalkaaga iyo dadkaaga difaacato hadduu balaaya kuu iman weydo maxaa ku helay haddaad seexatay balaaya kuu timaado lagugu waaberiiste se ka waran mina mina eg axwad alcamal iminka haddaad tidhaahdo xubinkayga tarankana waan taaban weysaysan maayo iyo haddaad tidhahdo waan iska weysaysan waxaad dhici karta in aakhare lagu yidhaahayo salaadda maadan tukan jirin maxaad uga weysaysan weyday asaxdu xaggan kale ahayd haddaad laakiin weysiisatid maxaa ka xumaaday ma weysaa ka jabtay salaadaadi ma waxbay kaa noqon haddaad weysaysato horta salaadii waxbay ka noqon haddaad weysaysato sidaba tajdiid waa lagu ogolaabaa tajdiiduludu sidiisaba waa lagu ogolaabaa oo israaf baa soo gelaya ha oranin inaad weysaysato haddaad istaabato axwad waxa weeye baraa'adaadii baa ku sugnaanaysaa eeg waxa weeye camalkaagii baa sida ugu saxaneed u qabato wax la hubo ayuu waxaagii noqonaya wax la hubo ayuu waxaagii noqonaya kolka kow waxa la qaatay in la yiraahdo waysadii way buraysaa sababta loo qaatayna waa an alcamala bihi ahwad waxa kale lagu rajaxay xadiiska li'annahu aktharu duruqan wa musahihihi akthar xaga duruqda uu ku soo arooray marka la eego mutuunta ama kutubta xadiiska duruqdiisa ayaa ka badan ragga tasxiixiyey baana ka badan welibana saddex waa naaqil waa naaqil oo man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada'a sawma arkaysid waa naaqil oo wuxuu inaga naqliyey eg weyse qabkiibuu kaa naqliyey muxuuna kuu naqliyey adoo weyse qabaad istaabatay weyse qabkiibuu kaa naqliyey wuxuuna kuu naqliyey maxay weyse la'aan buu kuu naqliyey ka kalena waxba kaama naqlinayo sidaadii hore iska ahbuu ku leeyahay laa inamaa huwa bidcatun minka naaqilka haddaba la horreysiiya shayga naaqil ama baraa ama xukun horood haysatay buu kaa naqlinaya ka naaqilka ihi dheeraad bua dheeraad buu wataa dheeraad ayuu wataa haddaba sidaas ayaa horta loo kala rajaxaa waa jumhuurta culimadu siday qaateen jumhuurta culimadu siday qaateen wey jumhuurta ayaa xadiidka sidaa ku tegey oo sidaa ku macneeyey haddaba waa caamkii laba nas oo caam ihi markay isdiidaan saddex qaybood baan hadda ka soo dhignay in jamcu suurtogel yahay hala jamciyo in taariikhda la ogaado oo jamcu suurtagal uu noqon waayo hala isku nasakho haddii kale qaraa iyo murajaxaad kale hala raadiyo halaga tawaqufo ilaa inta qaraa iyo murajaxaad kale la helayo qaraa iyo murajaxaad kale marka la helo kuwa halag hala qaato halagu camal falo saddexdaa qodobeen ka soo hadalay maxay ahaayeen saddexdaasi labada nas caamayn bay ahaayeen labada nas maxay ahaayeen baynu nidhi laba nas oo caam ah bay ahaayeen saddexdaa qodobeen hadda ka soo hadalay hadda dhinac marka laga eego saddexdaa qodob way ka badnaanayaan saddex qodob ay la socdo caamayn waxaa dhici karta sagaal qodob sagaal bay noqon karaan sagaal marka jamcu suurtoobayo waxaa la jamcinayaa laba aayadood laba xadiid aayad iyo xadiid saddex soo maha marka jamca marka nasakha la qaadanayana saddex baa la isku nasakhaya laba aayadood laba xadiid xadiid iyo aayad imise adiga haysaa saddex lix ma iga haysaa xilliga tarjiixa muraqinka murajixa la raadinayana waxaa la kala rajaxayaa laba aayadood laba laba xadiis aayad iyo xadiis imisaad iga haysaa eeg caamayn markay yihiin sagaalkaa qodob baad iga haysaa khaasayn hadday yihiin haddaba ka waran wain kaana wakadaa kanoo kale weeyi in kaana hadday yihiin labada nas khaasayni laba khaas ah labada nas hadday laba nas oo khaas a yihiin sidaasoo kale baa loola mucaamalooni khaas haddii ay yihiin oo sidii caamka loola mucaamalooday un baynu leenahay ha loola mucaamaloodo ha la jamciyo baynu odhan waa laba nas oo khaasa ah, ha la jamciyo waa sida tusaale ahaan xadiidu jaabir markii uu ka hadlayay nebigu siduu u xajiyey sala allahu calayhi wasalam jaabir wuxuu yidhi sallaa aلظuhra yowma الnaxri bimaka xadiidu jaabir xajka markuu ka warbixinayey nebi maxamed salaada duhur maka ayuu ku tukaday buu yidhi sallaa aduhra yowma naxri bimaka maka ayuu salaadii duhur rasuulku ku tukaday xadiid kaloo xadiid ibnu cumar ah oo isna sifadii xajka ka hadlayey ayaa tilmaamay oo wuxuu yidhi sallaaha bimina maalintii ciidda rasuulku duhurka mino ayuu ku tukaday haddaba baleega labadaa xadiid waa laba xadiid oo labaduba khaas ah laba xadiid oo labaduba khaas ah weeye jaabir wuxuu sheegay inuu rasuulku maka ku tukaday ibnu cumarna wuxuu sheegay inuu rasuulku mino ku tukaday sidee lagu jamci waana salaada la tukanayaa waa salaad duhur bay labaduba ka hadlayaan maalinta la tukanayaana waa yowmunaxriga maalinta ciidda yowmunaxrigiiyo qura laga hadlayaa sidaynu ku jamcinaa labada xadiid waana khaas markaa sidaynu arkayno waxaa lagu jamcinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam dawaafulifaadihiibuu maka xaramka ku sameeyey duhurka awalkiisiibuu dhameeyey saa markuu duhurku u galay buu salaadii duhur tukaday rasuulku sala allahu calayh wasalam wuu soo noqday oo mino ayuu ku soo noqday mino markuu soo gaadhay ayuu saxaabadii oo salaadii duhur aan tukanin u yimid soo mayno maynaan ogey salaad mucaado la yidhahdo inuu qofku soo celin karo xataa imaam buu noqon karaa saw maaha xadiidkii dee reer madiine baa dee saxaabigu imaamka u noqon jiray reerkooga intuu nebi maxamed la tukado haddana reerkooga tegi jiray kolkaa rasuulku markuu yimid saxaabadu waxay ka xishoodeen inay rasuulkoo jooga ay iyagu tukiyaan kolkaa rasuulkii bayna tuki yidhahdeenoo rasuulku haddana sidiibu duhurkii ku tukaday sidii ayuu ugu tukaday maalintaasuu rasuulku laba duhur tukaday markaa ka dambe ayaa dee sunno ahaan iskaga noqonaya oo dee ajrigiisii buu helayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi markuu jamaca ka hadlayey nawowi ayaa odhanaya wajhuljamci baynahumaa anahu sala allahu alayhi wasalam طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى ظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها ظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك نتوكي مركا يلاهدين أي رسول كتوكي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلمك ayaa intaa ayuu nawowigu ku qaabtay saxiixu muslimka markuu ka hadlayay waxaynu arkaynaa haddaba laba xadiid oo khaas ah oo istacaaruday in marka hore la jamcinayo haddii la jamcin karo sida xadiid ibnu cumar iyo xadiidu jaabir oo labaduba duhurkii yowmunaxriga ka warramay haddii haddaba jamcu uu suurtoobi waayo taariikhda haddii la helo labada nasna laba khaasa ay yihiin ka dambeeyo ayaa nasakhaya ka horeeya waa khaasayn markay yihiin waxaa loo tusaalaynayaa aayadda qur'aanka ee ilaahay ku yidhi yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka alaatii aatayta ujuurahun isla aayad kale ayuu ilaahay rasuulka ku yidhi laa yaxilu laka anisaau min bacdu walaa an tabadala bihina min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna labada aayadood aayadda haaniyada ah ayaa nasakhaysa aayadda hore aayadda hore ayay nasakhaysaa ilaahay wuxuu rasuulka ka xarimay inuu dumar kale soo guursado taa ayaa loo diidan yahay aayadda horena waxay tilmaamaysaa inay mubaax u tahay waa siday qowlasha qaarkood sheegayaan oo dee aayadda aqwaal badan baa ku sugan haddaba naska dambe ayaa naska hore naasikhaya baa la odhanaya waa laba nasoo khaasa yaa ayuha nebiyu mid kastaba rasuulkay la hadlaysaa yaa ayuha nebiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka laatii aatayta ujuurahunna aayadda dambena laa yaxilu laka nisaa min bacdu dumar dambe xalaal kuma hayla soco haddaba lagu yidhi walaa an tabadela bihinna min aswaaj xataa kuwan inaad mid kale ku bedelato walow acjabaka xusnuhun labada aayadood waa laba khaas ah taariikhdaa la ogaaday aayadda dambe ayaa aayadda hore lagu nasakhaya aqwaasha culimada qaarkood siday ku tegeen weeye haddii haddaba culiman jamcu uu suurtoobi waayo taariikhdana la waayo maxaa la raadinayey murajix baa la raadinayey kale sow ma aha waa in la kala rajaxaa waxaynu u soo qaadanaynaa xadiidkii maymuun maymuune xadiidkeegii waxay tilmaantay rasuulku inuu guursaday isagoo xalaal ah rasuulka ayaa guursaday bay tihi isagoo xalaal ah waa maymuuno lafteeda ale anuu i guursaday rasuulku isagoon muxrim ahayn oo xalaal ah buu i guursaday waa xadiidu maymuuna ibnu cabbaasna wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu maymuuno guursaday isagoo muxrim ah muxrim isagoo rasuulku ah sala allahu calayhi wasalam waa xadiidka bukhaarigu soo saaray xadiidka maymuunana muslimkaa soo saaray xadiidkan ibnu cabaas uu warinayana bukhaarigiiyo muslimku ku qoran yahay labadan xadiid way sida inoo muuqata midi wuxuu leeyahay maymuuno ayuu rasuulku guursaday isagoo xalaal ah waa xadiidka maymuuna midna wuxuu leeyahay maymuuno ayuu guursaday isagoo muxrim ah oo ixraam ku jira haddaba labada xadiid maxaynu ka yeelnaa ma jamcinaa suurtagal ma aha ma isku nas ma isku nasakhnaa mid baa midka kale nasakhaya ma nidhahnaa dee waaba khabare horta khabarku ma isnasakha ilan eeg waxaa jira eeg wuu guursan iyo ma guursan weeyi kolka nasakhu miyuu gelayaa masaladan oo kale haddaad xataa macnaha eegto waa war adag waxaa la doonayaa haddaba maxaynu samaynaa maxaa la samayn murajix baa la raadin murajix murajixa la raadinayaa waxa weeyi waxaynu ku kala dooranno ibnu cabaas maalintii nin yaroo dhalinyara buu ahaayo dee ciyaala xadiidkan markii u dhacayey ciyaal buu ahaa ibnu cabaas maymuunana waa gabadh la guursaday bu ayar nebi maxamed guursaday qof weyn iyo qof yar haddii naskoogu iskhilaafo yaa la qaataa dee ka weyn baa la qaata waa asbaabta wax lagu doorto waxa weeye midda kale dhacdadu ciday ku sal ku dhacday iyo ciday ku dhacday cid aan ahayn haddii ay ka warrantana yaa la qaataa ciday ku dhacday kolkaa gabadho anaa lay guursaday bay leedahay ibnu cabaasna maymuuna la guursaday buu leeyahay dee waxaynu odhanaynaa ibnu eh, waxaa la qaadanaya ciddii ay dhacdadu ku dhacday ciddaa ay ku dhacdaybaa xoogogaal dheeraad ah abaynu leenahay midda kale xadiisu maymuune waxaa xoojinaya xadiisu abi raafic oo tilmaamaya inuu rasuulku guursaday isagoo xalaal ah abi raafic ayaa xadiiskiisa uu tilmaamaya inuu rasuulku guursaday isagoo xalaal ah xadiiskaa kalaaba dee kii maymuune xoojiyey haddana maymuuno iyo abi raaficba baaliq bay ahaayeen ibnu cabbaasna dee intaa baaliq maahayna ilmo yaroo ka yar buu ahaa qaangaadh ka yar saddexdaa qodob ayaynu culima ku kala qaadanay bal eeg haddaba wakadaa kanoo kale weeyi inkaanaa hadday yihiin labada nas khaasayni laba khaas ah hadday yihiin labada nas hadday khaas noqdaan iyagana sida loola tacaamuli waa saddexdaa labada nas ee khaaskaan imise qowl baa inoogu jira markaynu sidaa u eegno ka soo baxaya sagaal baa ka soo baxaya jamaca markaan samaynayno dee saddex bay noqonayaan laba aayadood laba xadiis aayad iyo xadiis saddex markaaynu isku nasakhaynana imisaa ka soo baxaya saddex baa ka soo baxaya laba aayadood laba xadiis aayad iyo xadiis marka aynu leenahay qaraa-in hala raa murajaxaad raadiyana imisaa ka soo baxaya saddex baa ka soo baxay sagaal baa ka soo baxay kaana wain kaana hadduu yahay axaduhumaa midkood caaman caam hadduu yahay walaakharu ka kalena khaasan khaas hadduu yahay midna waa caam midna waa khaas fayukhasas waa la khasisi alcaamu caamkii ayaa bilkhaasi khaaska lagu khasisi wayba fududahayba iyadu labada nasa iska hor imanaya midna waa caam midna waa khaasa uma aha dee ha laysku khasiso uun mushkiladiiba ma jirto waa laysku khasisayaa uun maxaynu soo qaadanaa haddaba waa aayadda qur'aanka ilaahay ku leeyahay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa aayaddaa u fiirso wasaariqu waa tuuga waxada ee ninka ah wasaariqatu tuugada waxada ee gabadha ah faqdacuu aydiyahuma gacmaha ka gura baa layidhi faqdacuu aydiyahumaa gacmaha ka gooya aayaddaasi waxaa la odhan jiray xadfu lmacmuul yaqtadi alcumuum mayla socotaa hadda alxadfu yaqtadi alcumuum ka xada muxuu xaday araaway wuxuu xaday saariqani muxuu xaday wuxuu inuu xaday unbaa la sheegaye ma shan boqoloo shilin buu xaday ma kun doolar buu xaday ma boqol kun oo doolar buu xaday dee wuxuba wasa aayaddu way soo hoosgelayaan waa caam aayaddu wasaariqu wasaariqatu nin kastoo wax xada hadduu doona firiba ha xada dee firi yaroo firi yaroo raashina xabad yaroo arbakhiya eh, konton shilin wax ka yarna ha xado nacnac yar ha xada hadduu doonayo aayaddu waa cumuum wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma jazaan bimaa kasabaa waad ila socotaa hadduu tuugba noqdo ama tuugaba ay noqoto gacanta ha laga gooyo way ka nijaasowday gacantu ha loo maydho maydhigiina waa goyntaa waad aragtaa xadiid kale ayuu rasuulku ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiid kaluu rasuulku ku yidhi laa tuqdacu yadu saariqin ilaa fii rubuci dinaar fasaacida xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran waa xadiidu caaisha muxuu rasuulku leeyahay laa tuqdacu yadu saariqin qof tuuga gacanta laga goyn maayo ilaa fi rubuci dinaar rubucu dinaar dinaar afar loo qaybiyey rubucii markuu xadun baa la goyni hadduu dinaar afar loo qaybiyey rubucii xado wax intaa qiimihiisu gaadhayo oo welibana dee shuruudu le xirsulmisligiina uu ka xado oo welibana dee shubhana uuna kulahayn ilan shirkadaada haddaad in yar ka qaadato gacanta lagaa goyn maaye xoolahaagii baa ku jira meeshae eh. shirkadaada haddaad in yar ka qaadato gacanta hala gooyo maaha waa tuuga gacantii hala gooyo haddii hanti yaroo halkaa ku dhacday banaankaa aad qaadatana dee gacanta hala maaha oo dee banaan baad ka qaadaye laakiin haddaad dhacdo ood guri u dhacdo ood maqal u dhacdo ood jeeb nin u dhacdo taa wey ta khatarti ihi waa taa ta doonayo in gacanta la gooyo wey haddaba xadiidkani khaas buu ka dhigay inta qofka gacanta lagu goynayo laa tuqdacu yadu saariqin ilaa fii rubuci dinaar fasaacida xadiidkuna ah, waa khaas aayadduna waa caam maxaynu samaynaa haddaba jumhuurtu waxay ku tegeen inuu xadiisku khasisayo aayadda ilan ilaahay baa rasuulka ku yidhi waxaanu kuugu soo dejinnay qur'aanka litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim inaad dadka u bayaamiso wixii lagu soo dejiyey waxaa qiyaasta iyo qadarka gacanta loo goynaya waa rubucu dinaar markaa haddaba halkaana waxaynu haynaa haddii ay labada nas midna caam yihiin midna khaas yahay baynu halkaa kaga baxnay wain kaana axaduhumaa midkood hadduu yahay caaman walaakharu ka kalena khaasan khaas hadduu yahay fa yukhasasu la khasisi alcaamu caamkii bilkhaasi khaaskii baa lagu khasisi imisaa halkaa soo gelaya culima imisaa soo gelaya yaa sagaalmaha waa saddex un saddex un baa soo gelaya labadii masale hore min sagaalbaa soo galay sawmaa sideed iyo toban baynu haysanay kaasi keligii waa saddex un laba aayadood la isku khasisayo laba xadiis la isku khasisayo aayad iyo xadiis la isku khasisayo saddexda maxaynu haynaa koob iyo labaatan soo maaha koob baynu haysanaa wain kaana hadduu yahay kullu waaxidin minhumaa mid kaste oo labada nas ka tirsani caaman min wejin dhinac buu caam ka yahay wa khaasan min wejin dhinaca kalena khaas buu ka yahay fa waa la khasisi cumuumu kulli waaxidin mid kaste cumuumkiisa oo minhumaa labadaa ka tirsan bikhusuusilaakhari kale khusuuskiisa labadan hadduu mid kastaa dhinac caamka iyo midka kalena dhinaca kale khaas ka yahay ha laysku khasiso ayaa la odhanaya markaa ha laysku khasiso oo kanna kan dhinaca uu caamka ka yahay lagu khasiso dhinacuu khaaska ka yahayna kakale ha lagu khasiso maxaa talow ka labadan aayadood bal eeg ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashraa ilaahay wuxuu leeyahay waladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka tirsan war ragga dhimanaya ee idinka idinka tirsan wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas ee xaasas ka dhimanaya yatarabasna xaasaskaasi waxay suganayaan bianfusihinna nafahooga arbacata ashhurin wa cashraa afar bilood iyo toban habeen waa inayna gabadhu cid la sheekaysan ayna guursanin haddaba aayaddani dhinac khaas bay ka tahay oo xaggay khaas ka tahay furqada ayayna firqatu alxayaat ka dhigine furqatu almamaad bay ku khasisatay waladiina yutawafawun baa lagu khasisay yutawafaw eg furqatu almamaad eeg furqadu lama oranin gabad kaste ama ha furo ama ha laga dhinte e afar bilood iyo toban lama odhan kuwa laga dhintoo qura ayaa lagu khasisay sow dhinaca khaaska ma aha dhinac kale caan bay ka tahay oo gabadhan afarta bilood iyo tobanka habeen tirsanaysaa ama uur ha ama uur yayna lahaanin ilaahay buu kala qaaday uur inay leedahay iyo inayna uur lahayn ilaahay ma kala saarin wuxuu yidhi uun gabadha haddii laga dhinto ama dumarka haddii laga dhinto afar bilood iyo toban habeen ha tirsadaan aayaddaasi dhinac waa khaas xaggey khaas ka tahay baynu nidhi xagga wafaa furqatulmamaadka dhimashada laga dhintay dhinacna waa caamo ama uur ha gabadhu ama uur iyayna yeelanin aayaddaasi dhinacna caam bay ka tahay dhinacna khaas bay ka tahay aayad kale ayuu ilaahay ku yidhi eeg hadda wa ulaatul axmaali dumarka uur kale ajaluhunna ajashoodu an yadacna waa inay dhigaan xamlahunna uurka dumarka uurka lihi waa inay umulaan markay ciddada ka baxayaan aayaddan kale dhinac bay ka tahay waulaatul axmaali dhinac caan bay ka tahay oo xaggay caam ka tahay waxa weeyi ama gabadha ha la furo ama gabadha ha laga dhinto hadday uur leedahay eeg ama ha la furo ilaahay furiin kuma qaydin dhimashana kuma qaydin waa caam oo labadii qoloba way soo gelayaan tii laga dhintay iyo iyo tii la furayba waxa weeye waa ulaatul ahmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna dhinacna khaas bay ka tahay oo uur qura ayay ku khasisan tahay uur qura ayay ku khasisata uur kalun buu ilaahay aayaddan soo qaatay haddaba maxaynu samaynaa aayaddani dhinacay khaaska ka tahay wa xagga bilood iyo tobanka ay dumarku ciddo tirsanayeen kuwa uurka lihi kuma jiraan ilin aayaddaasi caan bay ahayd ama uur ha ama yayna lahaanin afar bilood iyo toban habeen baa la yidhi waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan afar bilood iyo toban habeen sawmaa kuwa uurka lihi kuma jiraan cumuumkaa oo wa ulaatul axmaali khusuuskana ka saaray hadaba wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunnadanna eeg wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunnadanna cumuumkeega ta kale khusuuskeegaa saaraya ta kale khusuuskeega ayaa saaraya oo aayadani dhinacbay caam ka tahay baynu nidhi dhinacay caam ka noqotay ulaatul axmaal maxay caam ka noqotay ya inay tahay tu laga dhintay iyo iyo inay tahay tu la furay aayadda horena xaggee caam ka ahay inay uur leedahay iyo iyo inayna uur lahayn mid kaste midka ta kale ayaad haddaba ku khasisaysaa wa ulaatul axmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna haddaba gabadh uur leh haddii laga dhinto ma afar bilood iyo toban habeen bay tirsan mise intay ka dhalaysa tirsan intay ka dhalaysay tirsan gabadhaasi mar alle markay dhasho ee ay umusho ayaa la odhanayaa bes way kaa dhan tahay maxaynu ku garannay xadiiu subayc alaslamiya subayci waxay tidhi ninkaygu markii uu dhintay ayaan habeene kadib umulay rasuulka ayaa u fatwoodo rasuulkaa u sheegay inay guursan karto inay guursan karto haddaba maxaan xadiidkaa ka qaadanaynaa xadiiu subayca maxaynu ka qaadanayna bukhaarigi iyo muslimku ku yaallaa waxaynu ka qaadanaynaa oo xadiidka aynu u daliishanaynaa ama aynu deliil ahaan uga qaadanaynaa gabadha uurka leh inayna afar bilood iyo toban habeen qaadanaynin inay qaadanayso intay ka dhalayso hadday uur yaro tahay oo markaa un ay uur yeelatay sagaalka biloodba cidday lahaani hadday uur weyne tahay oo daqiiqado kadib ay dhasho markii ninkaygu sidaa u dhintaba hadday umusho naxdintii un hadday umusho waxaa la odhanayaa bes ciddadii way ka baxday halkaa ayaynu kana kaga baxnay wain kaana hadduu yahay kullu waaxidin mid kaste oo minhumaa labadooda ka tirsani caaman min wejin dhinac mid caam ka ah wa khaasan min wejin dhinac kalena mid khaas ka ah fa yukhasasu waa la khasisi cumuumu kulli waaxidin mid kaste cumuumkiisa oo minhumaa labadooda ka tirsan bikhusuusil aakhari ka kale khaasnimadiisaa lagu khasisaya in sha allahu tacaala halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam